bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعdu qala الإmam الbخariي raximh اllah taعaalى bab qaws qزx baabun ay hada kani baabun baab weeyaan qawsu qusax qaansan roobaadka ayb taasuu marka baab ka dhigay alimaamu albukhaari tabwiibkanna waxaa la yidhi wuxuu uga dan leeyahay xadiidka ku soo arooray in aan la dhihi karin qowsu quzax inuu daciif yahay ee bal la dhihi karo oo ayna bannaan tahay in la yidhaahdo qolooyinka marka diidayna waxay ku diideen quzax waa ismu shaytaan ayay yidhaahdeen qowska isagaa loo nisbaynaa ma fiicna qaarna waxay yidhaahdeen qusax buurtan ku taallo musdelifana waa la yidhaahdaa qusax marka calaa kullin marka xadiidkaa oo yacni nahyinayo ama reebaayo in la isticmaalo ereygan inuu daciif yahay uu bukhaari meeshaan u keenay baabkan marka inay in la isticmaali karana inay bannaan tahay qowsu qusaxana af soomaaliga qaansaroobaadka roobaadka waxa la dhaho baashan cad ee cirka isku dharariso roobka ma ma ka horeysaa mase waa ka dambaysaa maxay saadaali haa ayay ka muuqanaysaa sax qawsu qusax kaas ayb qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadathana alxasanu bnu cumar qala xadaثna cabdulwaariث wahuwa bnu saciid alcambariyu الtanuuriyu can caliy bni zayd wahuwa caliy bni zayd bni judcaan huwa ضaciif qala xadaثanii yusuf bnu mehraan wa huwa layin اlxadiiث rawaa lahu اlbukhaariyu fi اladabi اlmufrad wالtirmidiyu can ibni cabaasi qaala almajaratu majarada majaraduna waxaa weeyaan xidigo yaryar oo isku dhegdhegan oo cirka ka muuqdo xudego yaryar oo isku dhedhegan <clears throat> oo cirka ka muuqdo almajaratu baabun irid waaye min abwaabi asamaa samada iridaheeda ka mid ah wa amaa qawsu quzaxin qawsu qusax fa amaanun weeyaan nabadgal laga lagaga nabadgalo min algaraqi maashood bacda qowmi nuuxin calayhi salaam qowmu nuux kadib ee qowsu qusaxa qaansaroobaadka hadduu soo baxo qaraq iyo maashood ayaa looga nabad galaa sidaasuu marka tilmaamay xadiidkan laftiisa marka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro cali bnu zayd ibni judcaan ayaa ku jiro yuusuf ibnu mehraan laftiisa waa daciif ayb maqsuudka marka waxay yidhaahdeen imaam lbukhaari isaga uu kala dan leeyahay tarjamada waxay tahay Eh, in eh, qowsu qusax la isticmaali karo la dhihi karo ereygaa isticmaalkiis wax dhiba inuuna lahayn ayb baabu lmajarati oo kan kusoo arooraya agtiisa aada daciif uga ah isaga ayb baabu lmajarati abwaabtaana dasaan la socotaa waxaan ku jirnay eh, almanaahi lafdiya waxyaabaha in lagu dhawaaqo ama qofka uu ku hadlo layska reebay ayuu ka hadlayaa marka mararka qaar wax in layska reebay u muuqdo laakiin aan layska reebinna waa ku dhex sheegaya dabcan baabu lmajarati majaradii ayuu u baab yahay qaala xadathana alxumaydiyu huwa cabdullahi bnu zubayr abu bakr alxumaydiy qaala xadathana sufyaan huwa bnu cuyayna xumaydi hadduu sufyaan idlaaqo waa ibnu cuyayna can ibni abi wa wagayrihi ibnu abi xuseinkan cabdullaahi bnu cabdiraxmaan bni abi xusein annawfaliyu weeyaan hiqat caalimu bilmanaasik rawaa lahu asxaabu lkutub الsita can abi طufayl anahu sa'la bna اlkuwaa caliyan ayuu su-aalay ibn اlkuwaa ayaa cali wuxuu su-aalay can اlmajarati qaala wuxuu yidhi huwa sharaju الsamaa waa samada waadigeeda wey togeeda wey sharaj waa meesha ay biyaha maraan waasaca ah oo dooxa ahoo biyuhu ay maraan samada marka dooxeedii waa biyaha ay marayeen wa minhaa futixat asamaau iyadaana samada laga furay bimaa-in biyo ayaa looga furay munhamirin wax qarqinaya ayb xadiidkan isaga marka isnaadkiisu waa saxiix marka almajara xidigahaas cadcadee isku dheganna waa la yidhaahdaa meeshaas sidaa cali uu tilmaamayana sharaju samaa meel marka biyuhu ay ka furmaan ayb inay tahay oo xadiidkii horena waa tilmaamayo almajaratu baabun min abwaabi asamaa waatuu soo yiri biyihii iyo waxyaabahaasaa ka imaanaya marka hadalkan oo kale marka cali wax ijtihaad iyo laga dhihi kara maaha arrin qeyb oo ama aan dadku u jeedi karin waay waxa ijtihaad lagu keeni kara maadaama aynan ahayn xukmu rafci baa layska siin karaa qaala xadaanaa caarim wahuwa abu nucmaan moxamed bnu lfadl asaduusiyu qaala xadaanaa abu cawaana wahuwa alwadaaxu bnu cabdillaahi alyashkuriy can abi bishrin can saciid bni jubayr can ibni cabaas alqawsu waa qowsu qusaxa amaanu liahli اlardi ayuu u yahay min algaraq maashoodka ayuu uga yahay wاlmajaratu baabu الsamaa waa samada irideeda aladii tanshaqu minhu ay ka dilaacmayso biyuhu ay ka imaanayaan markaas weeyaan majarada aharkanna isnaadkiisu waa saxiix baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man kariha qofkii nacay an yuqaala in la yidhaahdo allaahuma ajcalnii ilaahu iga yeel fii mustaqari raxmatika raxmadaada mustaqarkeeda makaanu sugnaanshaheeda ilaahu iga yeel in sidaa la yidhaha nicidda la nacay ayb qala xadaثna musa bnu ismaaعiil qala xadaثanii abulxaariث alkirmaniyu abulxaariث alkirmani huwa maqbul rawaa lahu الbukhaariyu fi ladb اlmfrad qaala samictu rajulan ayaan maqlay qaala liabi rajaa ku dhahayo abu rajaa alcuطaaridi aqra'u calayka asalaam salaanaan kugu aqrinaya oo ku salaamaya waasalu llaha allana waxaan su-aalanayaa an yajmaca baynii wa baynaka ani adiga inuu nagu kulmiyo fii mustaqari raxmatihi naxariistiisa makaankeeda qaala wuxuu yidhi wahal yastadiicu axadu dalika oo qof ma awooda arrintaas raxmad alle inuu ku dhex sugnaado ma qof baa awoodo qaala wuxuu yidhi famaa mustaqaru raxmatihi maxay tahay qaala aljanna abuurajaa baa dhahaya marka ninkii buu su-aalayaa famaa mustaqaru raxmatihi qaala aljanna ninka sida uu ujeeda saas waay qaala abuurajaa wuxuu yidhi lam tusib ma asiibi inuu yidhaahdo qaala wuxuu yidhi marka waayahay famaa mustaqaru raxmatihi maxay tahay raxmadda alle mustaqarkeeda qaala wuxuu yidhi qultu waxaan leeyahay rabuulcaalamiin waaba rabuulcaalamiin daatadii alla waayo marka daatadii alle see aan dhexdeeda ugu kulmi karnaayuu leeyahay marka tarjamadan iyo marka aharkan aharkan isnaadkiisu waa saxeix waxaa aada mas'aladan u faahfaahiyey alimaam ibn اlqayim kitaabkiisa badaa'ic lfawaa'idka raxmada marka la sheegayo alraxma raxmada alle laba nooc raxmatun hiya sifatun lilah naxariis ilaahay tilmaan u ah iyo raxmatun makhluuqatun iyo raxmad la abuuray min ahari raxmati illaahi kana dhalatay naxariista alle ayb midna ilaahay sifo u tahay abuu rajaa alcuqaaridi isagu midaas u jeeda midda alla tilmaanta u ah see ugu kulmi karnaa taasi allaaba iska lehay ku dhex jirtaan oy sifo u tahay ninkanna wuxuu ka wadaa yidhi sidan ku duceeyey raxmadda alleh wuxuu u jeedaa jannada jannaduna waa makhluuq laakiin waxaa la dhihi karaa aljannatu min athari raxmat illaah naxariista alle tilmaanta alle ee arraxma ayaa jannadu markaasi ay ka ahaatay oo ay ka timid raxmadu marka waa labo midna waa sifa alle makhluuq maaha midna waa makhluuq qur-aankuna labada waa ku had waa tilmaamay oo magacyada alle waxaa ka mid ah araxmaan iyo alraxiim waxaa kaloo ka mid a ah makhluuqa qaarkiisna raxmad waa lagu sheegay oo alle wuxuu yidhi wa huwa aladii yursilu الriyaaxa bushran bayna yaday raxmatih raxmadaas maxaa laga wadaa marka almadar ilaahay waa midka dabaysha diraayo wuxuu dirayaa beyna yaday raxmatii roobkiisa ka hor roobka intaanu imaanin dabaylow diraya raxma marka meeshaan roobkaa laga wadaa roobku sife ilaahay miya mase waa makhluuq waa makhluuq ayb markaa suurat suuratu ruumna alla waa ka yidhi eh, eh, fandur ilaa aathaari raxmat illaahi kayfa yuxyi اlarda bacda mowtiha fandur ilaa aahaari raxmat illaahi marka naxariista alleh sifada ah raadkeeda ay reebayso waxaa ka mida roobkan iyo barwaaqadaanaab ka mida ayb wuxuu kaloo nebigu sal ll l slam uu yidhi xadiidulqudsigii jannada muxuu ku yidhi anti raxmatii adiga jannada haddaad tahay naxariisteydaa tahay jannaduna waa makhluuq marka alimaam ibnu lqayim wuxuu leey cibaaradan wax dhibo ay leedahay male allahuma ajcalnaa allahuma ajmacnaa eh, fii mustaqari raxmatika ama allahuma ajcalnii fii mustaqari raxmatika wax dhiba male ninka karaahaystayna wej ictibaaru u karaahaystay ninka dhahayana biictibaarin aakharu ku dhahaya ee qoladan marka diidayso raxmadii sifadii alle ee alle daatadiisu ku sifaysnayday ka wadaan ayaga qoladan marka ogol ama dhahaysana waxay u jeedaan raxmadaasi wixii ka dhashay ee ka samaysmay ee makhluuqan jannadu ay ka mid tahay weeyaan ma la fahmay meeshaas marka war ma la fahmayna faarax de waa aamusan tahay dersigaa kugu batay duruustaa kugu bateen hadda ka horna waa sheegnay oo waxaan tilmaanay raxmadu inay laba siba tahay midda marka sifa min sifaati min sifaati daatihi ah waayo midda la diidayo qofka ounana awoodi karin inuu yidhi allahuma eh, wuxuu yidhi eh, waas'al اllah an yajmaca beynii abeynika wabeynaka fii mustaqari raxmatika eh, middaan lama awoodi karo waa daatadii allaba waaye laakiin jannada haddii uu ka wado waana la dhihi karaa raxmada jannada alla sax waaye ayb waxaa kaloo kusii daray alimaam ibn اlqayim waxaa laga yaabaa wajhu اlkaraaha in ictibaar kale uu yahay oo kaa ka duwan ictibaarkaasuna wuxuu yahay raxmadii haddii jannada lagu fasiro mustaqarkiina maxay noqonaya hiya hiya jannadiiyay noqonay leanna ilaahay muxuu yidhi eh, eh, yowmaidin khayru mustaqaran wa axsanu maqiilan asxaabu ljannati yowmaidin khayrun mustaqaran mustaqarkaas intee waay jannadii waay hadday jannadii mustaqar tahay raxmadiina iyada tahay shay isla naftiis in loo idaafeeyo ay diidayaan sidaasna waa yihi oo haddaad tiri allahuma wajcalnii fii mustaqari raxmatika fii jannati jannatika adoo yiriyo kala waa macna noocaasna waa u diidayan iyada taa lafteeda waxba kama ba'sana ayuu leeyahay aduu markaa halkaas marka tawjiiheeda meeshaas saas walidalika ibnulqayim waaba soo qaaday aharkan xataa bukhaari adabulmufradka sidan inuu ku wariyey buu keenay waay marka raxmada alle marka la yidhaha iska tafs iska jir marka raxmatullaahi haddii marka sifa daatiya waa tahay raxmada alle ee raxmo makhluuqana waa jirtaa raxmadan makhluuqa laakiin waa ahar min aathaari raxmat illaahi ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa tasubu dahra waxyaabihii marka edabta in laga edebsado ay ahayd buu weli wadaa wuxuu leeyahy marka laa tasubu dahra zamanka ha caynina oo ha dhihinina waqtigaana igu waqtiga waa igu xumaaday waqtigaani waa waqti xun habeenka waa xun yahay maalinka waa xun yahay bishaan waa xun tahay sanadkan sanad xun waaye waxyaabaha ha dhihinina lianna zamanku isagu ta'thiir iyo wax wax samayna isaga ma aha waa allah subxaanahu wa tacaala isaga ku tasarufo zamanka haddii marka aada waqtiga cayso faacilkii waqtigaad caynaysaa marka oo allah ah arrintaana edab edab maaha ayb qaala xadaanaa ismaaciilu wahuwa bnu abi uways qaala xadaanii maliku can abi zinaad can اlأcraj can abi hurayrata ana الnabiya slى اllahu عalayhi waslama qaal laa yaquulanna axadukum midkiin yownan dhihin yaa khaybata dahri alla zamankii xumaayow yaanu dhihin yaa khaybata dahri bimacnaa nudba in laga wado marka macno nudba inuu ku jira meesha calaacal nudbada waa calaacalka ayb amase dee waxay sidaas marka eh, macna marka kaas amase in waqtiga la habaarayaba khaybata dahri waqtigaani inkaar kugu dhacdayoo kale soo dhahayo labadaas macnaa lagu macneeya fa ina allaha maxaa yeelay alle huwa dahru isagaa waqtiga maamulo ayb fa allaha huwa dahru macnuhu marka dahr ism ismun min asmaa illaahi ma aha dahrigu waa makhluuq waa zamanka meeshaa marka idaafa u qadaran idaafadaasna warka dambaa laga fahmaa ama riwaayaadka xadiidka qaarkiisa fa ina allaha alle huwa dahru ay huwa muqalibu dahri alla waa midka waqtiga gedgediyo waayo ayb idaafadaa marka jaabkeenna kama kaansanin xadiidkay ku jirtaa oo xadiidka abu daawuud iyo riwaayada mashhuurka waxay leedahay laa tasubu dahra faina allaha huwa dahru yuqalibu leyla wanahaar yuqalibu alleyla wاnnahaar maalinkii habeenkii buu gedgediyaa arrintaa marka hadduu qof yidhaha waa ta'wiil ta'wiilkana sootii la diiday maya maahan ta'wiilaa la leeyahay wax ta'wiil maba aha maxaa yeelay ta'wiilku si dalaaladan marka fain allaha huwa dahru ay muqalibu dahri dalaalatu siyaaq waay ee ta'wiil maaha ibnu daqiiq ilciid iyana wuxuu leeyahay siyaaqu siyaaqa wuxuu leeyahay dalaaladiisu waa qawi mwaxyaa shayga muxtamalka ah shayga mudlaqa ah asaa lagu qeydaa asaa lagu fasiraa siyaaqa kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay ixkaamu laxkaamka ayb marka dalaalatu siyaaq marka maa dalla calayhi siyaaqu laysa bita'wiilin ta'wiil maaha dadaan marka waxaan ka maqmaqalnaa badanaa waxay kuleeyihiin eh, ilaahay maa dahri dhahdi haddii sifaatka ta'wiilkooda aada diideysid tan maxaa u ta'wiilinaya maba ahanba tan ta'wiili wax xadiidka ka baxsan yaaba keenayba fa in allaha yuqalib eh, ana dahru uqalibu leyla wanahaar ilaahay baaba fasirayeen dalaalada ma waxuu alla fasira marka ta'wiil may noqona marka laakiin kuwaad adigu qofkan uu wato isaga marka uu leeyahay yadullaahi quwatuhu waaye iyo qudrada a laga wadaa iyo kaas ilaahay ma dhihin adaa wadato wixii marka adiga aa wadato waa lagaa reebaa waxaa leeyay rasuul ay wataan waa la ogolyahay macnaha marka meesha ku jira saas meeshaa marka dahru ma noqonaayo isim oo asmaada alla kamida ma aha leanna dahrigu sidiisuba wa wax ilaahay ka baxsan wahay waa zamankan makhluuq oo alla abuurayo marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofku inuusan zamanka caynin waqtiga guud ahaan nolosha waqtigeeda habeenka maalinka sanadka usbuuca bisha maalinka saacadda intaa inuu caayo lama ogola wax waqti ku tacalluqo inuu caayo ma aha <coughs> laakiin qofku ma dhihi karaa isagoo waqtigii caynaynin war maalintii heblaaye ahayd maalin adagay ahayd oo yacnii dhibaato weyn ay dhacday waa la dhihi karaa taas qur-aankan hadda waa ku jirtaa fii yowmi naxsin mustamir way jirtaa taas iyado mta laga hadlayo taas maaha ee qofku inuu xumaanta iyo sharta zamanka u nisbeeyaa la diidaya allahna faacilka waa alle marka inaad zamankii wax intaad u nisbeyso ama aada markaa cayso binaan calaa dalika taas waay midda la diidayo laakiin maalin dhib xun dhib ou dhacay waa la dhihi karaa maalintaasi maalin waxay ahayd yacni dhibkaas ou dhacayo wax xunaa dhacay maalinkaas waa la waa la dhihi karaa qala xadaثna mxamed bn cubayd الlahi qala xadaثna xatim bn ismaaعiil can abi bakr bni yaحya alanصariي can abihi can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaala laa yaqul axadukum midkiin yaanu dhihin yaa khaybat الdahri qaala allahu caza wajala allah wuxuu yihi ana dahru zamankii anaa gedgedinayo ursilu leyla wاnnahaar habeenkii anaa soo diro maalinkana anaa soo diro ayb marka waxaa wax samaynayaa waa aniga cayda marka anay ugu dhacaysaa ay saasuu leeyahay alla marka haddii aada saas dhahdaan faidaa shi'tu haddaan doono qabadtuhumaa waaba celinayaa walaa yaquulanna lilcinabi qofkiin cinabka yousan ku magacaabin alkarma carabtaa waxay dhihi jirtay cinabka geeday aada u jecel yihiin buu ahaayo intifaac badan leh ee khamrigana waa ka samaysan jireen oo ay aada u jeclaayeen cinabkii bay marka shajaratulkarmi bay ku magacaabeen iyagoo karam iyo deeq ka wado marka waxaana laga yaabaa inay ka wadaan maadaama khamri laga samaysto isaga khamriga qofka markuu cabana dee geesinimo iyo waxbixin iyo waxaasay ka dareemi jireen iyo deeq marka geedkaas cinabka magacaas hawha ku magacaabinina fa ina alkarma karmigu alrajulu lmuslim qofka muslimkaa qalbigiisaa wanaagsan ee geedkaa ha ku magacaabinina sidaa ha dhihinina alimaam ibn اlqayim zaad ulmacaadka wuxuu le laba macno ayaa loo reebay macno waxay tahay ana alcaraba kanat tusamii shajarat alcinabi اlkarma likahrati manaaficiha wa khayriha manaaficdeeda badan ee khayrkeeda nebigu waa nacay marka in lagu magacaabo magac kicinaya nufuusta ee ku abuuraya waxaas un in la jeclaado iyo wa maxabati ma yutakhadu minhu min alkhamri iyo khamrigaas iyo waxaas in la jeclaado ayuu nebigu sal ll ly slam uu diidaya ayib macnaha labaad waxay tahay anahu min baabi qowlihi lmutafaqi calayhi laysa shadiidu bisurca qofka geesi qofka ad adag maahan kan dadka legda un ee ninka shadiidka waa ninka naftiisa ka adag baabkaas oo kale marka yacnii qofka mu'minkaa ka ayaa sifadaa ku sifaysan oo sidaas ah macnaha waxay tahay isagaa marka macno weyn loo yeelaya ayib oo idinku macnuhu waxay tahay idinka geedkan cinabkaad ku sifaysaan inuu manfaco badan yahay laakiin mu'minkaa ka fiican oo ka nafci badan saasay ka dhigan tahay marka sida ninka dadka legdaba aada ugu tilmaantaan nin aad adagoo geesi ah laakiin ninka aad adaga dhabtaa waa ninka caradiisa celin karo saas oo kale ayay u dhigantaa labadaas macnuu sheegay marka ayib baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan marka badanaana asmaa'da iyo waxyaabaha la bedelo ama la kahdo sharciga xikmada unbaa ku jiro hadda midaani khamriga cinabka haddii la jeclaado oo isaga yacni macnahaas khamri jacaylkaas loo yidhaahdo warkan nufuustaas sii jeclaanaysa waa laga joojina mararka qaar waxaa la diidayaa dad acraab ahoo jufaad ah oo aan cilmi lahayn oo juhaala ah, warka in looga daydo aa la diidaha oo nabiga sal ll l slam waa ka yidhi laa taqlibannakum alacraabu bismi salaatikum war reer baadiyayaynan idinkaga adkaanin salaadiinna magaceeda inaha alcishaa waa cishaha ilaahay saasuu ku magacaabay iyaguna maxay dhahaan alcatama markaa nebigu wuxuu diidayaa dadkan reer baadiyaha in lagu daydo haddaa ku dayata reer baadiya maxaa ka ist maxaa ka faa'iidaya marka qallayl iyo qallafsanaan iyo jahli unbaa ka kororsanayna mararka qaar waxaa la diidayaa erayada marka acaajimtao kale warka ay ku hadlaan oo kalea la bedela oo xadiidkii eh, tirmidiga aan kusoo maraynay wuxuu ahaa nebigaa noo yimid annagoona lagu magacaabo samaasira waa naga bedelay wuxuu yidhi macshara tujaar samaasira waxaa ku hadlaan eh, furusaa ku hadasho furusna dad acaajima oo majuus aw asalkoodu ahaay waaye oo luqadooda majuusnimadaa ta'hiir ku leh marka haddaad idinku marka luqadahooda badsataan dhibka yacni waxba kama faa'iideysaan waay waxyaabaha marka shaarica haddaad u fiirsato mandiqa iyo lisaanka aada u ilaaliyey hadda marka baabka aan ku jirna taas waay alimaamu nawowina masaa-ishan kitaabkiisa adkaarka wuxuu uga hadlay kitaabu xifdi lisaan kitaabkaasuu baabeeyey arrimahaan uga hadlay marka bukhaarina hadda waa kan halkan uga hadlaya marka waxaan qofka uu ku hadlaayo muhiim ah. bakar abu zayd kitaab uu leeyahay la yiraahdo almanaahi lafdiya mucjam manaahi lafdiya isaguna wuxuu ku soo aruuriyey waxyaabahan waa kitaab aada u faa'iido badan kutub badan buxuudtoodna isagaa kuu diraayo marka daalib cilmiga inuu ka war haddii uu heli karo akriyo wa ka faa <clears throat> baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yuxidu الrajulu ninku younan aada ugu taagin ilaa akhiihi walaalkiis annadara fiirmada idaa wallaa hadduu jeesto nin baa kula joogay waa kaa jeestay waa sii socdaa inaad marka indhaha ku godid ood ku gubto indhaha laa yuxidu rajulu ku gubi maayo waayo indhaha ilaa akhiihi walaalkiisa idaa wallaa markuu jiiso xoogaa edab xumo waayo iyada ayb qala xadaanaa bishr bnu muxamed wahuwa almarwasiyu qala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qala xadaanaa xamaad bnu zayd can leytin wahuwa leyt bnu abi sulaym can mujaahidin qaala yukrahu waxaa la nacayaa an yuxidda arajulu ninku inuu ku taago ilaa akhiihi walaalkii annadara aragga in indhaha aragga ku gubo ayaa la nacayaa aw yutbicahu ama uu raacsiiyo basarahu araggiisa idaa wallaa hadduu jeesto aw yas'alahu ama uu su-aalo min ayna ji'ta xaggee ka timid wayna tadhab xaggee u socotaa waxaas waa la kaana min ayna marka min ayna ji'ta min umuurihiisa marka qofka in la galo oo la weydiiyo oo qaab weliba cunfi ku jira iyo loo su-aalo ayuu diidayaan ayb sideeda marka minayna ji'ta iyo minayna aqbalta iyo waxaasoo dhan la diidi maayo iyago kuwaas naam iyo ayna tadaab xaggee usocotaa iyo wax la diidaya kuwaa maaha naam marka ay caadiga tahay laakiin markaad isha ku gubto haddana aad sidaas dhahda canaanaa ku jirto qofka muuminkaana wuxuu kaa mudan yahay dalaaqatu lwajhi iyo bashaasho inaa kula kulanto ayib waana nowcan maana waa qofka il in lagu gubo badownimaba hadda mujtamaca xadaariga oo ilbaxda dadka xadaariyiinta oo ilbaxda waxay ku tirinayaanba badownimo qofkan xaggee ka yimidaa la leeyahay qof unsixun wax u feerinayo marka la arko iyo qof yacni su-aasha canaan ku su-aalayo iyo marka la arko innaga hadda baabkaas ku tacalluqda aadaabta iyo de ma garanayo waqtiyadan dambe wax dhib badan iyo naqsi badanaa ku dhacay nacam hadalkii soomaaliga jilec waa laga waayey nacam dadkii soomaalidana jilec waa laga waayey nacam yar iyo weyn ninka yar lala yaabi maayo de ninka weyn ayuu ku barbaarayaa dhaqankiisa laakiin dadka waaweyna ay tahay nacam hadda ereyada kusoo korortay xataa waxaa ka mid a soomaaliga qofkaas indhahan u shidanayuu ku leeyahay hiya hiya waay middaan marka hebel arkay indhahan u shitay haddii kale mayga haraayu ku leeyahay marka aadaabtii kuma jirta taas qaal alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala baabu qawli rajuli lirajuli weylak baabu qawli rajuli ninka qowlkiisa u dhahaya lirajuli qofka u dhahaya weylaka sidaa uu dhahaya marka ma bannaan tahay yani weylaka marka qofka qof canaananayo kale oo si canaana wax ugu sheegaya mararka qaar maqaamku wuxuu keenayaa xoogaa canaan ah weylaka hooggaaga eh hooggaaga eh marka habaar hadda lagama wado wax carabka ku dareersaday ba war gablame waxaan sameey ayb saas oo kale oo uunan ka wadin waxa hadda habaar ah qala xadaanaa muusa wahuwa musa bnu ismaaciil abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa hamaamun can qataadata hamaam huwa bnu yaxya alcawdiyu can qataadata can anasin ana nabiya sal l slama ra'aa rajula nin ayuu arkay yasuuqu badanatan hal kaxaynayo nin hal wado badana marka hadyi u wado oo xaramka xaggiisa u wado ayuu arkay faqaala wuxuu yidhi irkabhaa kor oo fuul faqaala inahaa badanatun waxa uu yidhi waa hal aan hadyi u ilaahay xaramkiisa inaan geeyoon ku qala aan rabo qaala arkabhaa kor qaala inahaa badanatun qaala arkabhaa warfuul qaala fa inahaa badanatun qaala arkabhaa weylaka warfuul buu yidhi hoogaaga eh weylaka meeshaas ka raba isaga hadda marka tarjamadan weylakadaas u keenay meeshaan xadiidkaas waxaa laga qaadanaa qofka hasha oo wado ee uu inuu hadyi ka dhigo oo u kaxaynayo oo u wado haddii uu u baahdo waa kori karaa oo fuuli karaa ee gaadiid la-aan hadday hayso kale haddii laakiin gaadiid kale uu haysto iyada inuu koro ma aha shuruud marka saddex meelahaasu ibnu xajar sheegi jiray lagu koraa inuu u baahdo si macruufa inuu u koro oo uunan yacni si xun aanu u korin waxyaaba noocaas shardi saddexaadoo hadda iga maqan ayb qala xadaanaa ibrahim bnu lmundir wahuwa alxizaamiyu qala xadaanaa abu calqama cabdullahi bn moxamed bn cabdillahi bni abi farwata fiiri ninkaan cabdullaahi bnu moxamed bni cabdillaahi cabdullaahi bnu moxamed bni cabdillaahi bni abi farwa iyo ka ku xigana fiiri markaad kaas fiiriso almiswar bni rifaaca ayb qala xadaثnي الmswr بن rifaacaة الqradي qala samictu bna cabaasi ayaan maqlay bnu cabaas warajulu yas'aluhu iyadoo nin uu su-aalayo faqaala wuxuu yidhi inii akaltu aniga waxaan cunay khubsan muufo iyo walaxman hilib falaa tawada ma weyse qaadana yacnii cunto la bisleeyo dab lagu kariyaan cunay hilib iyo waxaan cunay muufo falaa tawada ma weysaystaa faqaala wayxaka atatawada-u ma waxaad ka weyse qaadanaya min aayibaat waxyaabaha ayibaadka ilaahay xalaaleeyey maa ka weyse qaadanaya ayuu yidhahdeen waa sidee yani ayb wayxakada u ka rabaa marka wayxaka weylaka waa isku macno inkastoo wayxaka loo isticmaalo xoogaa naxariis iyo rifqi marka la samaynayo ay eh? ya cabdullaahi ka fiiri laba mujalad waana kan hadduu ku jirin ka kalaa laga yaabaa inuu ku jirna fiiriy ayb wuxuu yidhi marka atatawada-u min alayibaat meeshaan marka shayga xalaal haddii uu yahay ma laga weyse qaadanayo miya mutlaqan hadda isaga xadiidkan wuxuu ka wadaa waagii hore wax kasta oo dab lagu kariyo oo la bisleeyo oo la cuno waayagii hore waa laga weyse qaadan jiray xukunka awel saasuu ahaa markii dambena waa la nasakhay oo waa la ruqsaa la bixiyey wixii la bisleeyo ee la cuno ee dab galo oo dabku uu dooriyo inaan laga weyse qaadanaynin taasay ku dambeysay arrintu laakiin marka laga reebay hilibka geela hilibka geela iyaga marka madaahibtu waa isku khilaafeen alimaam axmed wuxuu leeyahay naaqid lilwudu weyaan weysada waa jebina wuxuuna u qabsaday xadiid laba xadiid mid albara bnu caazib uu warinaya tawada-u min luxuumi libil nebiga amrayo hilibka geela si gooni a ah uga weyse qaato xadiid kalena wuxuu ahaa nin baa nebiga u yimid muslimaa warinaya jaabir ibni samura atawada-u min luxuumi lghanam ariga ma ka weyse qaataa hilibkiisa qaala in shi'ta haddaad doonto ka weysaysa ma dhehen atawada-u min luxuumi alibil geela ma ka weyse qaata qaala nacam haa buu yidhi isaga ka weyseyso marka labadaas xadiid laba xadiid oo nebiga laga wariyey waay oo saxiixoo marfuuc ah ee kan marka ibnu cabaasa isaga waa qowlu ibni cabaas xataa hadday iscaaridaan kan nebigaa la hormarina sala allahu calayhi wasalam hadda ibnu cabaas isaga hilib geelsa gaar ugamaba hadlayninba ayb madaahibta kale saddexdaa iyagu waxay leeyihiin hilibka geelu weysada ma jebiyo abuu xaniifa maalik shaafici laakiin a'immada shaaficiyada waaweyn sida bayhaqi nawowi ragga waaweyn oo a'immada waaweyn madhabta macruufka ku ah iyagu waxay leeyihiin xag daliilka marka la fiiriyo weysada waa jebina min xayu daliil imaamu nawowi majmuuca sidaasuu ku yidhi kitaabkiisa majmuuca bayhaqina sidoo kale uu sheegay xadiidku waa ansaxay buu yidhi ayb iyaga marka aimadaas muxaqiqiinta madhabta saasay dhahay saasa way xakadaasuu ka rabaa qaala xadahanaa caliyun waxay noqonaya in dersi dhan la qaato marka oo kitaabkan ku saabsan muxuu leeyahay aqri ayb haye miswarna hala fiirsho marka qof kale ha fiiriye miswar ha fiiri adiga ka labaaduu ku jiraa ayb waayahay <clears throat> qala xadaثna عaliy wahuwa عaliي bn cabd الlahi الmadiniy qala xadaثna sufyaan qala xadaثanii abu الزubayr can jaabiri qala kana rasuulu الlahi sal اه ly slama yowma xunaynin nebigu maalintii xunayn wuxuu ahaa biljiciraanati jiciraana waa la yidhaahdaa ra-da oo la shido caynkaoo la hoos dhigo jicraanana waa la yidhahdaa ayb dhanka daa'ifay maka ka jirtaa ayb watibru dahabkuna fii xijri bilaal ou ku jiro bilaal dhabtiisa ayb wa huwa yaqsimu isaguna ou qaybinayo nebiga qanaa'imtii fa rajulu nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi icdil maal dhib uu leeyahay rasuulkii buu tuhmay markaa nebigiio dahabkii wax qaybinayo u arka markaasuu yidhi cadaalad sameey bal ninka nebiga ku yidhi cadaalad sameey ka waran bani aadamka af adeegiisa ayb waa maal yar waay marka oon macno lahayn wa minhum man yalmizuka fi sadaqaat aa kasoo degtay wa minhum man yalmizuka fi الsadaqaati fain ucطuu minha raduu wain lam yucطw minha idaa hum yaskhaطuun haddii la siiyana waa raalli haddii loo diidana waa xanaaqayaan waa maalkaasay wax ku ceebeynaya ayb markaasuu yidhi faman eh, faqaala nebigu wuxuu yidhi waylaka ha icdil cadaalad samey buu yidhi fa inaka laa tacdil adiga cadaalad ma samaynaysid faqaala wuxuu yidhi marka waylaka hooggaaga faman yacdilu yaa cadaalad falaya idaa lam acdil haddaanan aniga cadaalad falin qaala cumaru cumar wuxuu yidhi dacnii yaa rasuul allah adrib cunuqa hada almunaafiq rasuul allow iddaa ninkan munaafiqan aan qoorta ka gooyo munaafiq muxuu u deliishaday marka warkiisa u deliishaday leanna warkaani ma ka soo bixi karo qof mu'mina suuragal maaha inuu kasoo baxo walidalika alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa la yidhaha asalaatu wa xukmu taarikihaa markuu ka hadlaayo kufriga camalka ah wuxuu yidhaahdaa kufriga camaliga wuxuu u qeybsamaa minhu maa yudaadu asla aliimaan wa minhu maa laa yudaadu asla aliimaan kufriga camaligaa wax asluliimaan ka hor imaanaya iyo waxaan ka hor imaanayno u qeybsamaa asluliimaanku waa tasdiiqii qofka qalbiga ugu jiray wax ka hor imaanayaa jira oo camal ah wa minhu maa yudaadu asla aliimaan wa minhu maa laa yudaadu iyo waxaan markaa ka hor imaanaynin ayb meeshaas marka amhilay iyo waxyaaba uu bixiyey marka musxaf inuu qabto uu qashinka ku tuuro ficilkaasi wuxuu ka imaanayaa qof gaala un kitaabka waa rumaysanahay qashinkana waa ku tuuray ma suuroobaysa ayb wahaakadaa marka wax allaale marka camal kasto ama qowl kasto oo aslul iimaan did ku noqonayo oo aynan wada jiri karin aslul iimaan iyo ficilkaas ibnu taymiya fi sarim almasluul wuxuu leeyay waa kufr akbar ah. qofkiisuna inuu xalaashado ma loo shardinayo leanna dembigan isagaaba gaalnimo ah dembigu bidaatihi hadduu gaalnimo u yahay istixlaal iyo lalama aado ee dembiga istixlaalka lala aadaa waa kan aan asalkiisa kufri ahayn ayb ninkan markaa dawarkan uu yidhi iyo ma kulmaayo cumar markuu sidaan ku yidhi nebiga ma dhihin munaafiq ma aha iyo waxaan gaalnimo ma aha iyo nebigu maunan dhihin sal lla l slam ayb faqaala iska daa buu yidhi marka de qofka asagoo in la dila mudan gaalna ah waa la day karaa arrin kale ama ujeeddo kale dabcan nebiguna waxyaabaha inta badan uu nimankaa u laayi waayey waxaa ugu badnaa ee dadka si aanay sumcad xumo ugu keenin oo dadkii diinka soo geli lahaayey ama dadka kale gaalada kale iyo saynan nebigu ugu dacayadaynin oo ynan u dhihin inta ag joogtou laayaa yaa u imaanaya marka qofka iyaga dadkan waxay arkaan daahirkiisay fiirinayaan bis daahirkuna waa maxay daahirku ninkan muslina loo maleeyaa aduu kaa mid yahay nebigiioo dilaaya marka la arko marka dadkiisii uba dilid ku bilaabay dad diintii usoo socday baaba looga leexinaa barnaamijkaas naam taasuu diidaaya marka nebiga sala allahu alayh waali wasalam ayb waana midda mansuuska ee nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi ina haadakani maca asxaabin lahu asxaab isaga u sugnaatay ayaa la jiraa maciisa uya ow oh, mase fii asxaabin lahu asxaab isaga u sugnaatay dhexdooda u ahaaday oo ninkan yacnii dad ku nooc ah ayuu ka mid yahay kan yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay akrinayaan laa yujaawizu taraaqiyahum laa yujaawizu qur-aanku ma gudbaayo ma dhaafayo taraaqiyahum kalxamahooda yacnii kalxantii ma dhaafaayo qalbigii u gudbi maayo way qalbigana waa meesha wax lagu fahmo way khulaasadu waxay tahay qur-aankii ma fahmayaan waa akrinayaan laakiin ma fahmsana ma fahmayan ayb yamruquuna min addiini diinkay ka siibanayaan kamaa yamruqu sahmu leebku sida uu uga siibmo min alramiyati midda la ganay min almarmiyati waa tan la ganay ayb almarmiya ugaarta marka la ganay leebku marka uu aada surcana uu ku socdo xoog badan yahayna intuu dhinac ka galo dhinac kale uga baxaa ayib markaasaa riwaayaadka qaar waxay leeyn markaad soo qaaddo ood saa u fiiriso xataa dhiig ma leh intuusan dhiigga imaanin isagaa ka baxayba meesha yacnii dadkani waxay tahay markaa diinkii way ka siibmayaan sida leebkaas uga siibma ugaartoo kale ayb meeshaa marka dabari iyo culimo badan waxay leeyihin waxaa laga qaadanaa qofka isagoon is ogeyn oo isu haysto inuu muslim yahay haddana inuusan muslim ahayn oo dhacda hadda nimankan iyagu waa dadaalayaan islaamnimada idinkaaba hay hayay isleeyihiin rasuulkiina wuxuu ku tilmaamasaan yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min alramiyati ayb uma qaala sufyaan sharaxa ibnu xajar fatxulbaariga uu ku keenay kitaabu istitaabati lmurtadiin ahbaarta khawaarijta isaga halkaas ku sheegay uma qaala sufyaan sufyaan wuxuu yihi qaala abu zubayr samictuhu min jaabir ayaan ka maqlay qultu waxaan ku idhi cali baa dhahay cali bn lmadini qultu lisufyaana waxaan ku idhi rawaahu quratu can camrin can jaabir jaabir marka camr bnu dinaar baa ka wariyey qaala laa axfaduhu min camrin aniga xadiidkan kama xifdisni camar xaggiisa wainamaa xadaanaahu abu zubayr can jaabir qala xadaanaa sahl bnu bakaar qala xadaanaa laswad bnu shaybaan can khalid bni sumayr can bashiir bni nuhayk ayb can bashiirin saas mau idiin dhigeen can bashiir bni nuhayk maxaa ku xigo can bashiirin wa kaana smuhu magaciisa waxaa la dhihi jiray bashiirkan wuxuu ahaa zaxma bna macbad ayaa la dhihi jiray fahaajara ilaa nabiyi sal l slam nabigu usoo hijrooday faqaala wuxuu yihi masmuka magacaah qaala zaxmun qaala bal anta bashiir magacii nabiga waa ka bedelay wuxuu ku yidhi bashiiraa lagu yidhaha adiga lianna zaxm ciriiri iyo dhib magac dhib tusaayo waa ciriiri marka wuxuu leeyahay bashiir magacaaga marka marka nebiguna magacyada macaanida qallafsan tuso waa ka bedeli jiray dadka wuxuu u bedeli jiray macaani macaanideedu ay fiican tahay bukhaarina wuu keeni doonaa baabowba ku keeni doonaa taas asmaada la bedelo qaala wuxuu yidhi baynaa ana amshi xilli aniga aan soconayey maca rasuuli illahi sal ll slam ninkan wuxuu ku magac dheeryahay marka bashiir ibnu lkhasaasiya ibnu lkhasaasiya khasaasiya hooyadiisaa la dhihi jiray baynaa ana amshi maca rasuuli illahi sal ly slam anuu nabiga la socdo id mara biqubuuri lmushrikiin mushrikiinta qubuurahoodii ayuu maray faqaala wuxuu yidhi laqad sabaqa haaulaa'i kuwani waxay ka hormareen khayran katiiran khayr fara badan bay kuwan ka hormareen waa dad marka halaagsamay qabla albictha marka khayr badanay ka hormareen khayrkan islaamkii iyo wixii uu yani tawxiidkan iyo wanaaggan islaamku la yimid kuwan waa ka hormareen ayib alaaan saddex jeer buu yidhi famara biqubuuri lmuslimiin ayuu soo maray meeshaa marka waxaa laga qaadanaa muslimka iyo gaalada qubuurahoodu inay kala duwanaadaan muslimka iyo gaalada qubuurooda inay kala duwanaayeen xilliga rasuulka wahaakadaa muslimiintu saasay weligoodna ahaayeen oo qubuur mushrikiin qubuur gaalo qubuur waxaan ujeedaa gaalo iyo qubuur muslimiin walidaalika wuxuu leeyahay xataa xadiidta gabal waxaa soo aroortay haddaad aragtaan aynamaa mararta biqabri kaafirin mar kastood qabri gaal soo marto bashirhu binaar naar ugu bishaaray oo waxaa tiraa basharaka allaahu binnaar ama abshiruu binnaar naar ku bishaaraysta dheh hadday wax dhan isdhex daadsan yihiin marka see la yeelaya marka inay isdhex daadsanayn ay kala soocnaadaan faa'iidadaasaa ku jirta ayb dhulkan marka gaalada meelo badan oo ka kamida ah waa isdhex daadsan yihiin ganjeel weyn laga yaabaa in laga galo barxaddaas weyn xoogaa muslimkana halkaana la yidhi gaaladiina wax yaroo meel yaroo la maraayo udhexaynaysa marmar mararka qaarna waaba isku dhex yaallaan kirishtadii iyo saliibkii ka kor taagan qofkii haddii marka la yidhaha war meel walba munaasaba geeyo qubuur muslimiin keliya waana jiraan dabcan qubuura muslimiinta keliya ay leeyihiin war maa meeshaas geysaan waxaa laga yaabaa lacag yar iyo dhib yar iyo maalin ou daaha iyo inuu markaa uu fiirsado u yidhaahdo maxay dhibeen nin iyo camalkiis waayeen maxay dhibeen nin iyo camalkiis waayuu leeyahy marka saas ma aha muslimiintana qubuurahooda waa u soocan yihiin gaaladuna qubuurahooda waa u soocan yihiin ayb qofka muslimkaana hadduu isaga dhex noolaada meeshaas ku kuna dhinto waxaa ka imaanaysa isaga laftiisu marka in meeshaas un lagu duuyo aana mushkilo iyo dhib aada u daran ayb qubuuraha muslimiinta faa-iidada ay leeyihiinna dadka qof kastoo muslim oo soo maraa u duceynaya qofka waa la salaamaa waa loo duceynaya xuquuquu helaa iyo wax fiican faqaala wuxuu yidhi laqad adraka haa-ulaa'i kuwani waxay soo gaareen khayran kahiiran khayr badan halaaan waa muslimiintii usaa dhaha faxaanat min annabiy sal ll ly slam nadaratun waxaa timid nebiga xaggiisa waxaa kasoo timid nadratun fiirmo yani isagu sidaa markii uu yidhi buu mar unbuu wax fiiriyey fara'aa rajulan nin buu arkay yamshii fi lqubuur qubuuraha ku dhexdooda socdo wa calayhi naclaani laba kaboodna wato fa qaala wuxuu yidhi yaa saaxiba sibtiyatayni war midkan kabaha sibtiyataynka watow sibtiya marka kaba waxaa weeyaan dhogor aan lahayn oo maqaarka ay ka samaysan yihiin la magdeeyey maqaarkay ka samaysan yihiin waa la magdeeyey dhogor iyo tin midna male waa kabahan un leedarka maqaarka maqaarka caadiga kabaha maqaarka alqi sibtiyatayka labadaada kabood tuur oo iska bixi fa nadara rajulu ninkii waa fiiriyey falamaa ra-a nabiya sal l slam nebigu markau arkay khalacan calayhi labadiisa kabooduu tuuray faramaa bihimaa waa ayuu siibay faramaa bihimaa waa tuuray <coughs> ayb hadda meeshaan weylaka ma soo marin annaga baabkuna wuxuu ahaa weylaka weylaka marka hadda xadiidku sidaan ma keenin laakiin duruqda xadiidka dariiq duruqdiisa ama riwaayaadkiisa riwaayaad ka mid ah <clears throat> ayaa weylaka ay kusoo aroortay waana riwaayada abu daawuud yaa saaib yaa saaxiba sibtiyatayni weylaka alqi sibtiyatayka marka caadada bukhaari fii saxiixiina waa tahay mararka qaar intuu tarjamo samaysto xadiidkiina tarjamada mal ma ku jiro laakiin riwaayo oo duruqda xadiidka ka mid ah tarjamada waafaqayso kan laftiisa sidaa inuu sameynayaa muuqanayso ayib sababta marka kabahan nebigu tuur u yidhi waa maxay culimada qaar waxay leeyihiin kabaha ayuu nebigu najaas iyo waxbuu ku arkay laakiin taawiil aada daciif u ah qaar waxay leeyihiin kabahaas ayaa waxaa qaato dadka tajaburka oo ku jiro iyo oo yani meeshana meel meel marka tajabur iyo isla weynin iyo meel u qalanta maahana waa qubuur qaar kalena waxay yidhahdeen maya ee waxaaba la diidayaa qubuuraha in kaba lagula dhex socdo ayaa la diidaaba marka aadaabta waxaa ka mid a ah si aynay ugu dhibtoonin amwaadda marka hadduu qofka qubuuro uu dhex maraayo kabaha waa iska siiba haddii markaas dee dhib uunan ka cabsanaynin haddii meesha qodxa leedahay iyo ama qorax kulayl badan ay jirto iyo kabaha la siibi waayo laa ba-sa daruura dhib ahaan dhib male laakiin haddii la siibi karo kabaha inaad la baxdo ood gacanta ku qabsato waana sida nebigu u yidhiba qabri aan lagu kor fariisanin <clears throat> sida uu u yidhi oo kala <clears throat> halkan ha iska jooga hada aakhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm lى nabiyina mxamed